أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlbaqara casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afariyo tobnaad ee suurat اlbaqara ka mid ah waxaan kusoo dhex jirnay munaafiqiinta iyo tilmaamihii uu rabbi kasoo tilmaamay iyaga hortoodna waxaa noo soo hormartay aayadihii allah subxaanahu watacaala uu uga warramayey sifaatka mu'miniinta ama mutaqiinta iyo laba aayadood oo uu uga waramay alla subxaanahu watacaala gaalada ee munaafiqiintan marka ku jirnay oo tilmaamo badan laga bixinayay qaala tacaala allah wuxuu yidhi waidaa haddii laqu ladiina laquu ay la kulmaan aladiina kuwii ay la kulmaan munaafiqiintu aamanuu rumeeyey qaaluu waxay dhahaan aamannaa waan rumaynay ayay dhahaan wa idaa haddii khalow ay ukaay keli noqdaan ilaa shayaaiinihim bishayaaiinihim shayaadiintooda ay ku keli noqdaan qaaluu waxay yidhaahdaan innaa annagu macakum idinka la jirkiinaan nahay innamaa wax kale ma ahne naxnu annaga mustahzi-uuna kuwa dheeldheelayo oo jees-jeesayaan nahay allaahu allaha xaqa ah yaa yastahzi-u waa ku jees-jeesayaa alle bihim iyaga ayuu ku jees-jeesayaa wayamuddu waa siyaadinayaa alle hum iyaga ayuu ku siyaadinayaa fii tuqyaanihim xadgudubkooda dhexdiisa yacmahuuna xaal ay yihiin kuwii wareersan iyagoo kuwa wareersan ah ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ishtarow iibsaday addalaalata baadidii iibsaday bilhudaa hanuunkii ku iibsaday oo ku gatay ku beddeshay famaa rabixat ma ribxin tijaaratuhum gorgoro ganacsigoodii ma uunan ribxin wamaa kaanuu ma aynan ahayn muhtadiina kuwa hanuunayana ma aynan ahayn tilmaamaha marka uu alla ka tilmaamaya aayadahani waxay tahay alla uu leeyahay waidaa haddii laqu ladiina kuwii ay la kulmaan munaafiqiintii baa damiirku waa waawljamaacaha munaafiqiinta u noqona waidaa haddii laquu munaafiqiintii ay la kulmaan aladiina kuwii aamanuu rumeeyey mu'miniintii waay markay la kulmaan qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa waan rumaynay waidaa haddii khalow ay u keli noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaadiintooda ay ku keli noqdaan waidaa khalow khala lmakaana yakluu khalaa'an khalowtu bifulaanin akluu bihi meeshii ayaa yacnii eh, eh, khalowtu bifulaanin hebelan ayaan ku keli noqday akluu bihi waan ku keli noqonayaa khalwatan wa khalaa'an khalal makaanu makaankii ayaa eber noqday marnaaday yakhluu waa marnaanayaa khalaa-an marnaansho asalkeedu marka sidaas waay ficilka marka khalaadana yacni ba-na waa ku tallaabaa sida badanba uu ku tallaabaa oo khalaa bi ayaa la yidhaaha marka halkan laakiin laguma tallaabinin ilaa eh, yacni ba-dii ilaa ayaa lagu gudbiyey macnaha marka waxaa weeyaan culimada marka waxay yidhaahdeen saddex tafsiiraa meeshaa marka ka soo baxaysa ama tawjiiheedu ou noqona waayo ficilkan waidaa khalow ilaa shayaaiinihim la yidhi sida luqadda ay ku socoto ama yacnii e, jaadada ah waxay tahay ba in lagu gudbiyo oo waidaa khalow bishayaadiinihim oo kale la yidhaaha iyay ahaan lahayd laakiin lama dhihin ilaa ayaa lagu gudbiyey marka in la yidhaahdo ilaada bimacnaa maca in laga laqbeeyo oo marka ay noqoto waidaa haddii khalow ay keli noqdaan ilaa shayaaiinihim maca shayaaiinihim ay la keli noqdaan shayaadiintooda macooda ama in la yidhaahdo ilaada laga dhigo yacni waana badan tahay ilaa bimacnaa maca qur-aanka weliba waa ku badan tahay man ansaarii ila llaahi oo kalaaba ka mid a yaa ilaahay iila gargaaraya waay ay maca allah walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum ay maca amwaalikum agoonta maalkooda ha cuninina kiina ha la cuninina sidaas waa maslag la maro waay maslak kalena waxa uu leeyahay idaa khalow ficilkan khalaada tadmiin ayaa ku jiro ficil kale macnihiisao wataa ayaa ku dhex jiro ficilkii uu macnihiisa watay xarafkii uu ku gudbi jirayaana lagu gudbinaa markaas luqadana marka tadmiin ayaa la yidhaha waana dariiqat lbasriyiin ibnu taymiya raximahu llahu tacaalaana usuulu tafsiirka wuxuu yidhaahdaa in badan sidaasaa fiican in in la isticmaalo intii laga leexan lahaa daahirka laga leexo lahay ama yacni sidaas oo kale wax loo dhigi lahaa waxaa fiican buu leeyahay tadmiinka oo luqada carabigana ku badan marka wa idaa khalow waxay wadataa marka ama la tadmiiniyey oo la dhexgeliyey macnaha rakanuu dahabuu insarafuu markaas wuxuu noqonayaa waidaa khalow waidaa rakanuu hadday u iishaan waayo ilaa shayaaiinihim ilaada marka lintihaa lghaayadeeday markaas ku joogtaa ama in la yidhaha waidan sarafuu hadday u noqdaan ay u gadoomaan ilaa shayaaiinihim khalaadii baa marka ficil kalaa macnihiisa la dhexgelina usluub carabi ah waaye oo aada isagana u badan maslaga saddexaad in la yidhaahdo ilaada bimacnaa yani ba-da in la ay naa'ib ka noqoto oo xuruufuljari yanuubu bacduhaa yacni bacdan xuruufuljarka qaarkiis qaarka kale booskooda waa galaa marka ilaa bimacnaa eh, yacni marka ba'dii booskeedii inay naa'ib ka tahay oo ba'diiba laga laqbeeyo wa idaa khalow ilaa shayaaiinihim ay bishayaaiinihim layska yihaahay eh, sidaasna marka yacni saddexdaas waji un in eh, yacni la maro lagu tawjiihiyayay noqonaysaan waxaa kaloo iyadana nugto kale ah ba'da maxaa looga leexday haddii la yidhaha khalaa bi laba macnay ku imaan kartaa laba ixtimaalay leedahay macna alinfiraad keli noqosho iyo in laga wado macna sukhriya oo haddii luqatan la yidhaha khalowtu bihi ay sakhirtu minhu waa ku jeesjeesa ayaa laga wadaa maadaama marka khalaa bi ay laba macno ixtimaali karto ilaada haddii lagu gudbiyana hal macno keliya ay ku ay noqonayso oo macnihii infiraadka oo muraadka aayaddana ah ilaada marka sidaasay uga raajaxsan tahay ugana habboon tahay ba-da isticmaalkeeda sidaasna waa la yiraahdaa waidaa hadow waidaa haddii khalow ay markaa yacni ku keli noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaaiintooda ay ku keli noqdaan bishayaaiinihim ama waidaa khalow waidaa rakanuu hadday u iishaan ilaa shayaaiinihim shayaaiintooda ay u iishaan shayaadiinta marka cabdullahi ibnu mascuud iyo saxaabada qaar ka mida waxay ku macneeyeen aayadda shayaadiinta ay tilmaamayso ee ay ru-uusuhum fi lkufri waa ru-asaau lkufri kuwa gaalnimada madaxda ugu ah oo ku hogaamiyo gaalnimada ayaa shayaadiinta laga wadaa ibnu mascuud baana sidaa ku macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyaa ru'asaa'uhum wa qaadatuhum fi shari shayaadiintu waa kuwa hogaamiyeyaalka ugu ah sharta marka macnuhu wuxuu noqonayaa marka ay u keli noqdaan ilaa shayaadiinihim kuwa sharta ku hogaamiyo oo gaalnimada madaxda ugu ah markay u noqdaan ay u keli noqdaan qaaluu waxay dhahayaan munaafiqiintii oo yidhaahdaan innaa annagu macakum idinka la jirkiina ayaan nahay maxay marka la jirkooda ay ku yihiin waxay ay calaa diinikum diintiinaan idinkula jirnaa inaa macakum ay duharaa'ukum waxaan nahay kuwa garab idiin ah calaa man khaalafakum fiihi wixii idin khilaafaba garabaan idinkaga nahay oo idinkaan idinla jirnaa wa wliyaa'ukum duuna asxaabi muxamedin sala allahu calayhi wasalam owliyadiinaan nahay oo kuwa garabka iyo gacalka idiin ah baan nahay asxaabu muxamed ka sokay yacnii waxay leeyihin asxaabu muxamed ma rabna annaga idinka un baan idiin nahay aan idin nahay garab idiin nahay macnahaasuu ibnu jariir ka macneeyey aduu markaa abu xayaanna afar macnoo kale u sheegay afar sif qaab oo ay inaa macakumtaan maciyadaanu ku dhacayso idinkaan idinla jirnaa muslimka dhibaatayntiisa waa ka macneeyey idinkaan idinla jirnaa yacnii xumaan inaan muslimka la rabno mar walboon la raadino wanaaggoodana aan ka naxayno sidaasaan maciina ku naho idinkula jirnaa in laga wado garabkiinaan idinnaha in laga wado diintiinaan idinkula jirnaa owjuhdaas aduu afarta meelahaas ah ayuu muujiyey qaaluu waxay dhahayaan ina anagu macakum idinka la jirkiinaan nahay inamaa wax kale ma ahne naxnu annaga mustahzi-uuna kuwa jeesjeesayo dheeldheelayaan nahay markaan ayaga aamanaa aan ku leenahay waa ku cayaaraynaayo waa ku dheeldheelaynaa ku jeesjeesayna allaahu alle yastahziu wuu ku jeesjeesayaa bihim iyagoo ku jeesjeesayaa alle istihzaagan marka aayaddan ku jiro awalan jumlada aayaddan waa isti'naaf bayaani ah waaye jawaab ayayna waxay u tahay ka-annamaa qofku inuu aayaddii hore markaan soo marnay qofku inuu isweydiinayo war munaafiqiintan sidaan mu'miniinta u sirayso wax qabanaya tolow ma jiraa wax iyagana ka abaa yani ka eh, iyagu markaa yani ciqaabaya oo u abaalgudaya ma jiraa ayuu qofku isdhahayaa marka allaaba u abaalgudayo saniicoodaas xun ilaahay baa ka abaalmarinaya subxaanahu watacaala istinaaf bayaani oo jawaab ah ayaa marka jumladani ay tahay istihzaaga marka jees-jeeska ilaahay subxaanahu watacaala marka in lagu sheego maxay noqone marka xag caqiida ahaan sifaadka aayaddan oo kale allahu yastahziyu bihim inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan wayamkuruuna wayamkuru اllahu ina almunaafiqiina yuqaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum yacnii khidaaca makriga kaydka istihzaaga ilaahay in loo nisbeeyo ibtidaa'an ugu horeynba in loo nisbeeyo ama in magac looga dhiga ma bannaana oo ilaahay asmaadiisa mustahzi iyo maakir iyo kaa-id iyo ka mid maaha magac ilaahay loogama dhigaayo waayo ceeb iyo nuqsaan waayo dhagarow in la yidhaahdo laakiin marka istihzaagu uu ku imaado bilmuqaabalati walmujaazaati markuu ku imaado oo qofkii isaga jees jeesayey qofkii shirqoolka dhigaayey marka isaga shirqool loo dhigo ammaan waayo waayo waxay tusay cadaalad waxay tusaysaa cilmi waxay tusaysaa awood iyo qudre iyo ixaata saas darteed marka waxaa la yidhaahdaa asma yacni sifaadka noocaan oo kale ah ama asmaa'da noocaan oo kale ah ilaahay laguma tilmaamo ilaa an takuuna muqayadatan iyadoo qaydan ma ahani qaydan maxaa laga wadaa in allaha yastahzi'u bilmunaafiqiina la leeyahay marka ilaahay munaafiqiintou ku jees jeesaa ammaan waaye sababtoo ah iyaga jees jeeskoodu og yahay waa ka awood badan yahay waana ka abaalmarin karaa wayamkuruuna wayamkuru llahu mar walba qur-aanku waxay ugu timid iyada oo markaa yacni muqayad ah oo wax dhinaca kale oo ilaahay subxaanahu watacaala uu abaal yacni xumaantaa inuu kuwan ka ku abaal marinayo sidaasay u timaadaa qur-aankay ugu timaadaa marka iyadoo keligeeda ilaahay loo nisbayn maayo laakiin iyadoo muqayad ah in allaha tacaala yukhaadicu lmunaafiqiin yastahzi'u bilmunaafiqiin wayamkuru lmaakiriin lianna kuwa kale ayagaa dhagarowyaal ah marka iyaga in dhagartooda laga abaalmariyo ammaanay ilaahay u tahay subxaanahu wa tacaala macnahaasaana ugu fiican in laga macneeyo ibnu jariirna macnasaa u dhowow maraa waxaa kaloo laga macnayn karaa culimo badan iyaguna ay ka macneeyaan allahu yastahziu bihim waxay yidhaahdaan istihzaaga in lagu sheego waa lilmushaakala loo sheegay carabtuna waa ka qaalib luqadeeda mushaakalada qur-aanku laftiisana waa ku timid oo waxaa ka mid a qowluhu tacaala faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum ninkii idinku xadgudbo ku xadgud baa la yidhi ninkii marka aar goosanayo isaga ma xadgudbin haddana xadgudubaa lagu sheegay waxa uu sameynaayo maxaa loo yeelay lafdiga kale maadaama ictidaa ku yimid ayaa kanna loo nisbeeyey oo mushaakalo looga dhigay waxaa la mida qowluhu tacaala wajazaau sayi'atin sayi'atun mihluhaa xumaan abaalmarinteed waa xumaan iyadoo kale ah qofka aarsanaya isaga xumaan ma samaynin ogow kan bilaabaya xumaanta sameeyey isagu marka fii xaqihi nin sayi-a la yimid maba ahanba laakiin maxaa looga cabiray mushaakalada darteed labadaas macnaa marka meeshaan iyadana lagu sheegaa allahu alle yastahzi-u wou ku jeesjeesayaa alle bihim iyagoo ku jeesjeesayaa sidee ugu jeesjeesaa marka tafsiirkeeda suurat lxadiidaan ugu tegi doonaa in shaa allahu tacaala alla wuxuu leeyahay yowma yaquulu lmunaafiquuna wاlmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuuraa sidaas waaye marka qiyaamaha la tago ayaa munaafiqiintii ay mu'miniintii ku leeyihiin markay arkaan mu'miniintii iftiin haysto oo siraadkii iyo ku maraayo iftiin siiya bay dhahay unduruuna naqtabis min nuurikum qiila rjicuu waraa'akum baa la dhahaya marka gadaal bal u laabta faltamisuu nuuran iftiin raadiya markay gadaal u laabtaan faduriba baynahum bisuurin derbi baaba ayaga iyo muslimiintii mu'miniintii waa la kala teedayaa derbiga dhinaca mu'miniintana naxariis iyo qabow iyo raaxo waaye dhinaca munaafiqiintana deb waaye iyo naar iyagii marka iyagoo isdhahaya wax soo hela iftiin aada ayaaba halaagoodii ay noqonaysaa middaas waaye marka jees jeeska sidaasaa lagu macneeyey oo aayaddaa marka in lagu fasiro aayaddan wayamuddu ilaahay waa taagayaa hum iyagii buu taagayaa oo waa jiidayaa waa siyaadinayaa fii طugyaanihim xadgudubkooda dhexdiisa ayuu ku siyaadinayaa alleh yacmahuuna xaal ay yihiin munaafiqiinta kuwa wareersan oo aan garanaynin dariiq saxa oo ay ku socdaan aan garanaynin ayb wayamuduhum marka aslu lmaddi waa aziyaadatu way waa ziyaadada way ay wayaziiduhum ilaahay waa ziyaadinayaa munaafiqiinta fii طugyaanihim xadgudubkooda dhexdiisa ayuu ku siyaadinayaa yacmahuuna iyagoo wareersan alcamahu walcamaa alcamaa indha la-aan waa indho dhan maba qabo qofka alcamahu fulaanun camihun caamihun marka la yidhaahdana macnaheedu waxa ay tahay alladii yataradadu mutaxayiran laa yahtadii liariiqihi midka wareersan oo meeluu aada aan aqoonin oo aan dariiqiisa ku hanuuneynin waay masderkiisuna waa camahan wa camahaanan ayuu ku imaana ayib way wareersan yihiin marka yacni baadidaa ayay ku dhex jiraan waddo ay u socdaan oo xaq ahna garan maayaan ulaa'ika kuwaadaas al oo munaafiqiinta tilmaamaha iska leho wa min annaasi man yaquulu aamanaa laga soo bilaabo kuwaas aladiina kuwii weeyaan ishtarow iibsaday addalaalata baadidii iibsaday bilhudaa ku iibsaday yacnii shayga ay iska bixiyeen waa midka ba-da ay ku jirto macnuhu marka waxay tahay baadi ayay soo gateen waxay iska bixiyeen oy bixiyeen hanuunkii meeshaa marka waxaa laysdhihi karaa ma iyagaaba hanuun haystay qofku markuu wax haysto wax gataa hanuun miyaa munaafiqiintu ay haysteen oo ay wax ku gataanba laba macnaa marka meeshaas laba tafsiiraa laga fasiray mid in la yidhaahdo bimacnaa in laga dhigo laa ilaaha ila allahdii ay dhaheen iyo la agjooggii rasuulka iyo ay agjoogeen iyo in markaa iyada un hanuun laga cabirayo oo markaa la leeyahay taas yaa yacnii aamanaada ay sheegayaan aynan aaminsanayn iyay baadida ayay baadi kusoo gateen ama in la yidhaahdo sida fiicanna weeyaane ishtiraac macnihiisu marka un waxay tahay qofku markuu wax soo gato waxna waa ka tegay waxna waa soo qaatay akhada shay-an wa taraka aakhara shay uu soo qaatay shayna waa ka tegay beeco asalkiisu saasuu ahay markaad dukaan gashood wax gadanayso lacagtii baad ka tegaysaa badeecaad qaadanaysaa macnaha marka ujeedku nimankan munaafiqiintaa hanuun ilaahay awood yacni uu u siiyey oo uu nebi usoo diray oo ay fahmayaan oo ay qaadan kareen ayay ka tageen oy dayaceen baadiyay soo qaateen waa marka iyagoo waxgatay oo kale waay marka ile waxgadashadu qaadasho iyo ka tegis waaye baadidiiya iyaga soo qaateen iyagoo hanuunkii qaadan karay baadidii qaateen hanuunkii bay iskaga tageen saasaa marka waxaa loo yihi ulaaika aladiina ishtarau dalaala ee maahan ayagu inay hanuun hore u haysteen ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii waaye ishtarow iibsaday addalaalata baadida gatay baadidii bay soo iibsadeen bilhudaa bay ku iibsadeen hanuunkii baadii ay qaateen hanuunkay ka tageen famaa rabixat ma aynan ribxin tijaaratuhum bade ganacsigoodii ma ribxin baa waxaa loo tiiriyey ganacsigii waayo ganacsigu waa sababka ribixa keena waayo majaas caqli ah baa ku jira marka waxa ribxaayo waa qofka ganacsanayo wey laakiin sababkuu ku ribxaayo maxay tahay waa ganacsigii ganacsigii baaba loo tiiriyey marka famaa rabixat ma aynan ribxin tijaaratuhum tijaaradoodii ma ribxin oo ma faa'iidin ganacsigoodii wamaa kaanuu ma aynan ahayn muhtadiina inay hanuunayaan kuwa hanuunayana ma ahayn iyaga marka qofku marka inuu iska ilaaliyo ogaado waayo marka uu hanuun ka tegaayo ee uu baadi qabsanayo qof ganacsigiisu khasaaro uu uso ku socdo inuu yahay ama ha ahaado hanuunka aad ka tegaysid daaco waxa aad qaadanaysana macsi ama intaad sunnadii nebiga ka tagto bidco aad qaadato ama intaad iimaankii ka tagto shirki iyo gaalnimo inaad qaadato kulligood marka dhammaan waxay isugu imaanayaan khasaaro waayo gaalnimadana naaraa sabab loogu galaa bidcadana naaraa lagu galaa macsidana naar baa lagu galaa dhammaantood qofku inuu ka dheeraado waaye ee hanuunka uu qabsado oo wixii waxa xunna uu iskaga tago ta kale khalawaadka qofka marka uu keligiis yahay ama uu dadka la joogo inuu ilaahay muraaqabeeyo nimankan munaafiqiinta waxaa ka maqan cadamada alla qalbigooda kuma jiro iimaanka dhab kama aha hadduu dhab ka ahaa lahay ilaahay subxaanahu watacaala inuu maqlaayo ou arkaayo ayay ogaa lahaayeen markaasay ka fogaan lahaayeen xumaantaas qofka mu'minka marka isagoo inuunan dabci munaafiq yeelanin oo ilaahay mar walba uu ka cabsado yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl marka mar walba muraaqabada alle iyo ilaahay inuu na arkayo iyo inaan ogaano oo aan sidaas ilaahay ku caabudno ixsaankii baana sidaas ah iyo aayadaha marka laga qaadana mathaluhum kamathali aladi istawqada naara halkan marka aayaddan iyo midda aayadaha ku xigo laba tusaale ayuu alla ayuu keenayaa laba maahmaah ayuu rabbi noogu maahmaahayaa mahmaahda koowaad waxay ku dhacaysaa waxay ku saabsan tahay dab iyo iftiin maahmaahda labaadna biyo biyaha iyo dabkuna nolosha aasaasay u yihiin amhilada qur-aanka ku jirto amhaasha qur-aanka ku jirto mahmaahooyinkana ilaahay wuxuu ugu maahmaahayaa dadka inay wax fahmaan buu rabaa fii suurati alcankabuud buu alla wuxuu yidhi watilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun taadaas mahmaahooyin alla uu ku mahmaahayo dadkaan wax ugu caddaynaynaa laakiin alla wuxuu yidhi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun waxaa garto oo maahmaahda meeshay u dhacayso waxaa fahmo qof uun caalim aho wax garanaya bis saas darteed asxaabta qayacni salafka qaarkood waxay dhihi jireen hal maahmaah oo qur-aanka haddaan fahmi waayo yacni inaanan caalim ahayn oonan wax garanaynin ayaan isku tirinaa ayay dhihi jireen aaday ugu dadaali jireen marka inay maahmaahda ilaahay ku maahmaahayo inay dhuuxaan sababta loo maahmaahayaa marka maxay tahay sideeda waxaa loo maahmaahaa waxa ay tahay shay maxsuus ah oo adiga aada taaban karto ood u jeedaa lagu lagu soo qabanayaa waxaana lagaaga tusaale lagaaga dhigayaa wax aadan u jeedin oo macnawi ah yani shayno yani macnawiyaad iyo maxsuusaad waxyaabaha marka macaanidooda in la tasawuro la rabo oo qalbiga laga tasawuro dadku waa ku adag tahay si marka loogu soo dhoweeyo quluubtooda wax ay yaqaanaan oo ay taabo karaan oo ay u jeedaan ayaa loogu soo halqabsanaa marka halqabsigaas oo kale marka waxaa loo waxaa laga rabaa iyo ulajeedada laga rabaa ay tahay qofku inuu wax ku fahmo un nifaaq oo hadda shay macnawi ah ile wax ictiqaad qalbi iyo ku tacalluquu leeyahay ayaa waxaana loogu soo halqabanayaa marka wax aan dareemi karno on fahmi karno si fiican marka u dhegeyso feeri marka labadan maaha maaha mathaluhum ay xaaluhum xaalkooda kuwan munaafiqiinta ah kamahali ladii ka xaali ladii kii xaalkiisoo kale waayo istawqada hursaday oo shiday naaran dab shiday qof dab shitay oo kale waay xaalkooda falamaa markii adaa ay ifisay dabkii ay uu ifiyey naartii ay ifisay maa waxa xowlahu agagaarihiisa iyo dhinacyadiisa markay ifisay dahaba allaahu alla wuu la tegay binuurihim iftiinkoodii uu la tegay alle wa tarakahum wuxuu kaga tegay rabbi fii dulumaatin mugdiyaalo dhexdooda ayuu uga tegay alle laa yubsiruuna iyagoon aalaa yubsiruuna xaal aynan u jeedaynin waxna aynan arkaynin hum iyaga summun kuwa dhagala waaye bukmun afla oo xaqi ka afla waaye cumyun indhala fahum iyagu laa yarjicuuna noqon maayaanoo ila u laaban maayaan mithaalkan hore marka waxaa laga mithaalinayaa nin meel mugdi a ah joogay musaafir socdo dab shitay dabkaas markay dabku uu shidmay dhinacyadiisoo dhan ay iftiimisay waxbuu arkay markaabaa qofkan yacnii mithaalka maxsuuskan hadda aan ka hadlaynaa qof dab shitay dhul gudcur ah ku socday mugdi ku socdoo dab shitay dabkii markay dhinacyadiisoo dhan ay ifisay muxuu helayaa marka wuxuu helayaa waxa khatarta ku ah inuu arki karo ou markaa ka bayro u ka leexdo waxa meesha uu u socdo iyo halka uu rabo inuu markaa isagoo u jeedo oo arkayo oo fahmayo inuu ku socdo ayuu helayaa waxa dhibayana waa iska ilaalinayaa waxa uu rabana oo iyo jihadiisa meesha ay tahayna waa u fududahay inuu u maro isagoo sidaa ku socdo hal mar haddii dabkii uu damo oo dabkii uu ka damo muxuu khatar u yahay markaasi inuu wax arki waayo markuu wax arki waayana bahalladii iyo wixii marka halaqyadii dhulka ku socday dugaagii khatarta ku ahaa iyo mee iyo qodxihii iyo meelaha waddooyinka aan ahayn iyo kulligood inuu ku habaabo oo uu ku dhibaatoodo ayuu khatar ugu yahay meeshaas marka tusaalaha munaafiquna sidaas oo kale waayo alla leeyahayo laa ilaaha ila allahu buu yidhi rasuulkii asxaabtiibuu u yimid qur-aankiibuu dhagaystay intaas uu nebiga iyo asxaabtiisa ag joogo dab ifaayoo kale waayo iftiin iyo waxbaa u baxaya waxbuu arkayaa waa ku kelmaddaasuu ku guursaday dhiiggiisaa lagu ayuu ku badbaadsaday ilaa ninkan munaafiqa markuu laa ilaaha ila allahu leeyahay waa laga rumaysanaa sida daahirka annagu qalbigiisa ma ogin muxuu helayaa markaa wuxuu helayaa markaasi inuu ku badbaado dhiiggiisa u badbaadayo thaaniyan haddana waxaa u badbaadayo ehelkiisii waxaa u badbaadayaa waa ku guursanayaa waxa uu qalo ayaa lagu cunayaa dadkaas muslimiinta unbuu ku dhex jiraa intaas marka waa dab u baxayoo kaley ka dhigan tahay markuu dhinto ee uu barsakha galo ee godkaa madow lagu rido xaaladaana uu ku dhintay ee markaa dabkii waa demay beenbeentii iyo wixii uu kusoo jidgalay waa baaba-day xaqiiqdii buu faraha saarayaa xaqiiqdaasuna waxay noqonaysaa halaag iyo cadaab macnaha sidaas waay marka tusaalaha iyo maahmaahdu halkaasay ku socotaa marka alla wuxuu leeyahay mathaluhum xaaluhum xaalkooda kuwan munaafiqiinta ah kamathali ladii kii xaalkiisii oo kale waaye istowqada huriyey oo shiday ay owqada naaran dab shiday falamaa markii adaa'ad ay ifisay naartii maa ay ifisay wax xowlahu dhinacyadiisa waxaa markay ifisay yaa dahaba allaahu alla uu la tegay binuurihim iftiinkoodii buu alla la tegey iftiinkoodii ay iftiinsanayeen buu la tegay wa tarakahum wuxuu kaga tegay fii dulumaatin mugdiyaalo dhexdiis ayuu uga tegay hal mugdi maahna mugdiyaal shakiga ay ku jiraan waa mugdi an hadda waxaa laysku mihaalinayaa marku dabku damo mugdiba ayaa la gelayaa markii mugdigaa ay galaanna waxa iyaga halista ku ah iyo qofkaa musaafirkaa halista ku ah ma arkaayo oo waxaa laga yaabaa in bahalladii isaga noloshiisaba yacni khatarta ku ahaa inuu ama ku istaago ama ay markaa ay qaniinaan ama ay cunaan sidaas si la-eg baa munaafiquna mugdiyaalo ayuu ku dhex noolaanayaa oo cadaabka iyo shakigii uu ku jiray iyo waxyaabahaas oo dhan laa yubsiruuna iyagoon arkaynin xaala xaalaynan arkaynin summun hum iyaga summun kuwa eh, yani dhagala waayo oo xaqii bay ka dhagala yihiin oo ma maqlayaan bukmun weeyaan kuwa afla oo xaqii ma ku hadlayaan wax wanaagsan cumyun kuwa indhala waayo fahum iyagu laa yarjicuuna noqon maayaanoo ilalxaqi u laaban maayaan ow ka sayibin min asamaa'i fiihi dulumaat waracdun wabarq mahmaahdii labaad waayo midaanna ow ka sayibin ow amase xaaluhum xaalkooda ka xaali asxaabi sayibin roob dad uu ku hooray kuwo roob uu helay oo kale ayaa xaalkoodu uu yahay munaafiqiinta min asamaa'i samada xaggeeda ka hooray roobka oo fiihi dhexdiisa dulumaatun mugdiyaalo ay yihiin iyo waracdun onkod ama gugac dhexdiisu uu yahay wa barqun hilaac dhexdiisu uu yahay yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda ayay yeelayaan fii aadaanihim dhagahooda dhexdeeda ayay yeelayaan farihii farahoodii bay dhagahooda gelinayaan min asawaaciqi hanqarka ama gugaca codkiisa cabsi ay ka cabsanayaan darteed kaa dartiisa min asawaaciqi jacda ama hanqarka ama danabka dartii ayay dhagaha faraha u gelinayaan xadara almowti dhimasho ka cabsashadeeda darteed wallaahu alleh muxiitun mid koobayo waayo oo hareereynayo bilkaafiriina gaalada ku hareereynayo waayo cilmi ku hareereynayo iyo qudraba yakaadu lbarqu yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hilaaca yakhdafu inuu dafayo absaarahum aragyadooda inuu dafahayo kulamaa mar kasta oo adaa'a ou ifo lahum iyaga uu u ifo hilaacu mashow way soconayaan fiihi fii daw'ihi hilaaca iftiinkiisay ku soconayaan dhexdiisa wa idaa haddii adlama uu mugdiyoobo calayhim korkooda uu ku mugdiyoobo qaamuu way istaagayaan walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa ladahaba bisamcihim maqaladooda ayuu alle la tegi lahaa wa absaarihim aragyadooduu la tegi lahaa alleh in allaha alle qadiirun mid awoodid badan waayo awood badan calaa kulli shayin shay dhammaantii korkii ku awood badan waayo alleh tusaalaha labaadna marka waa kaa waa waa mithaal oo maa-i ah tusaale oo biyo ayaa lagu maahmaahay tusaalahanna marka wuxuu u dhacayaa wareerka munaafiqiinta haysto ayaa haddana la tilmaama siday u wareersan yihiin ayaa waxaa lagu shabahayaa qof musaafir ah oo jid cidla ah ku socdo oo samadu markaa roob uu ka yimid oo samadu ay da-ayso roobkaasi marka wuxuu wataa mugdi iyo gugac iyo hilaac buu wataa gugaca qayladiisana dhagahi faraha ayuu la gelinayaa qofka musaafirka ah cabsi uu ka cabsanayo hanqarkaas dartiis hilaacuna markuu ifo waa ku soconayaa ile dhulkii dhanbuu maalin oo kale ka dhigaya waa ku soconayaa markuu iftiinkii markaa yacnii uu baaba-o oo hilaaci markaa uu baaba-o ou mugdiyoobo dhulka qaamuun waa istaagayaanoo wareer iyo xayro iyo baa yani waxaan ujeeda waa istaagayaa meeluu u socdo ma yaqaano ilaa haddii isha farta laga gelinayo ma arki karo mugdi iyo habeen iyo roob yaa isku haysato ayaa isku haysto markaaba marka e, gugiciina marka waa daran yahay mithaalku marka wuxuu ku dhacayaa munaafiqu isagana qur-aankan yaa roob laga mihaalina maalin walba marka iyaga korkoodu ku da-ayaa oo wacdi iyo waciid yaa ku jira qur-aanka ayb mugdiga lashe la sheegaya fiihi dulumaatun laleeyahayna <coughs> mugdigu waa waxa qur-aanku ka sheekaynaya macaasida iyo bidcada iyo shirkiga iyo waxyaabaha xun oo qur-aanku uu ka waramayo si laysaga ilaaliyo wa racduna racadka yacni gugacana waxaa laga mithaalinayaa waciidka qur-aanku marka waciid qalbiga garaacayuu leeyahay oo qofka markaa yacni wax aad qofku qalbigiisa u saameeyaa ku jiro wa barqun tahilaacuna waxaa lagu shabahayaa sida uu u bayaaninayo xaqa qur-aanku iftiin sida hilaacu uu maalin uga dhigo iyadoo habeen ay tahay ayaa qur-aankuna ou xaqii iyo baatilkii u kala bayaaninaya u kala cadaynaya munaafiqiintii marka kuwa dhagaha faraha kula jira marka munaafiqiintii weeyaanoo mar allaale marka qur-aanku waciidkiisu yimaadana waa baqayaan marka yaxdaru lmunaafiquuna an tunazla calayhim suuratu tunabi'uhum bima fii quluubihim ayb cabsiyay mar walba qabaan yaxsabuuna kula sayxatin calayhim qur-aankaa marka waciidkiisa ayaa gugac uga daran ayb iftiinka markuu qur-aanku wax iftiimiyana dad wax arkay bay u muuqanayaan hilaaci mar yani hilaaca markaa yacni marku tagana marka ay ka tagaan oo qur-aankii iyo ay ka tagaanoo waidaa khalow ilaa shayaadiinihim ti hadda aan soo maraynay iyo kalena de markaa weeyaan wareer bay ku dhex jiraan xaalad marka xayre iyo wareer mitaalkan isagana halkaas sidaas isugu ayuu u dhacayaa labada mihaal culimada waxay yidhaahdaan midkan dambaa aada u daran oo aada u baliiq u ah hada eh, almathalu thani ablagu liannahu ashaddu fi lxayrati waayo wareerka munaafiqiinta kana aada u caddayn ogsay u wareersan yihiin waa qofkaas markuu hilaacu u iftiimana soconayo markuu ka damana taagan saas oo kale ayaa yani laga mithaaliyey marka fahuwa irtiqaaun min alahwani ila alaqladi marka waxaa laga soo tegay marka mithaal fudud mid adagaa marka gadaal laga keenay waa irtiqaaun min alahwani ila اlأkladi ayb labada mihaal marka sidaas ow ka sayibin ow amase xaalo owdaani marka eh, ibaaxiye in laga dhigay u badan yihiin mufasiriinta qaar badan waa ibaaxiya ibaaxiyada marka macnaheedu waxay tahay haddaad doontana munaafiqiinta tusaalihii hore usoo qaado haddaad doontana midkan usoo qaado labadaba waa uso kaad doonto waa usoo qaadan kartaa labadaba waa kuu bannaan yihiin sidaa in laga wado ama tafsiil litafsiil in loo keenay oo macnuhu uu yahay munaafiqiinta qeyb ka midana waxaa loogu maahmaahayaa mithaalkii eh, naariga qeyb kalena waxaa loogu tusaale qaadanayaa mithaalkan biyaha ah owdu marka litafsiilna waa u timid kuufiyiinta iyaga waxay leeyihiin ow bimacna alwaaw waaye eh, waaw ayay la macno tahayo marka waxay ka dhigan tahay ow ka sayibin wa kasayibin waxaaluhum xaalkooda ka xaali sayibin oo kale waaye iyo bimacnaa marka iyo in laga dhigo waawda ee owda bimanaa bimacna alwaaw in laga macneeyo kuufiyiintaa sidaas qabaan ayb waarsalnaahu ilaa miat ilaa miati alfin ow yaziiduun oo kale waaye ay wayaziiduuna ow ka sayibin ow inshita haddaad doonto mahaltahum waxaad ku tusaaleyn karta ad ku tusaale ad ku tusaaleynaysaa ka sayibin ka xaali asxaabi sayibin roob kuwo uu ku hooray uu ku da-ay xaalkoodoo kale usoo qabso oo mithaal uga dhig ama tusaale uga yeel ayb min asamaa'i samada xaggeeda kasoo hooray roobka oo fiihi dhexdiisa marka sayib waa saywib ayuu ahaa iclaalaa galay dabcan waawdii xarakadeedia waxaa loo guuriyey marka ya-daa loo guuriyey iyadana marka ya-baa marka loo bedelay marka labadii ya-baa laysku idqaamay ow ka sayibin bay noqotay marka say saywib bay asalku ahayd ayb oo markaa ow amase xaaluhum xaalkooda ka xaali sayibin kaaa ka xaali asxaabi sayibin roob kuwo uu ku da-ay ama uu asiibay xaalkoodoo kala waay min asamaa'i samada xaggeeda ka kasoo hooray roobka oo fiihi dhexdiisa dulumaatun mugdiyaalo uu yahay iyo waracdun onkod gugac uu yahay dhexdiisa iyo wa barqun hilaac yajcaluuna waxay yeelayaan musta'nafa ka dhigo jumladani yajcaluuna waay k waxay yeelayaan asaabicahum farahooday yeelayaan fii aadaanihim dhagahooda dhexdee dhexdeeday yeelayaan farahoo dhan ma gelinayaane far unbay marka dhagaha gashanayaan si aynan u maqlin gugaca ama ay isaga ilaaliyaan yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhagahooda dhexdeeday yeelayaan min asawaaciqi min ajli sawaaciqi hanqarka dartiis yacnii gugaca culayskiisa iyo qayladiisa darteed sawtu sawaaciq sawaaciqu marka hadda waxaa loo jeedaa codka wayuqaalu lilracdi walbarqi hilaaca yacni gugaca iyo hilaacu idaa qatalaa hadday dilaan insaanan qof markay dilaan waxaa la yidhaahdaa asaabathu hebel waxaa ku dhacday saaciqatun ayaa ku dhacdaa marka gugicii codkiisa laftiisaaba loo jeedaa markaas dhagahana marka inay gashtaan munaasabay u tahay waxaa kaloo la yidhaha saaciqadu alsawtu shadiidu min alracdi yasqutu macahaa qicatu naarin markuu gugaca uu aada u gugco oo u onkado cirka oo haddana biriq ay la socoto biriq ay la socoto biriqda iyadana waa danab marka aad bay wax u baabi'inaysaa yacni weliba waqtiyadan dadkan hadda korontada iyo waqhtiyadan dambe yacni aada ko isticmaalka korontadu batay oo waxyaabahan electriga ku shaqeeya ay bateen dhismayaalkan dhaadheer iyo waxyaabahaas oo dhan baad arkaysaa biriqda markay ku dhacdo dhismihiina inay jebinayso dadkii inay ku dhimanayaan korontadiina intay iyada dhan isku dhex yacnii isku maasayso inay markaa yacni dhul dhan ay gubto markaa nacam biriqdu marka waxaa weeyaan wax ilaahay awooddiisa un ku socdo marka yajcaluuna asaabicahum farahooda yeelayaan fii aadaanihim dhagahooda dhexdeeda min asawaaciqi min ajli sawaaciqi hanqarka dartiis xadara almowti maxay saa u yeelayaan xadara almowti geerida ka cabsashadeeda darteed geeri cabsi ay ka cabsanayaan darteed wallaahu alleh muxiiطun mid hareereeyey waaye mid hareeraynaya waaye bilkaafiriina gaalada ku hareeraynaya waaye alleh muxuu gaaladii ku hareereeyey cilmi cilmiga ilaahay kama baxsan karaan qudradiisa iyo awooddiisau ku hareereeyey maka ma ka bixi karaan yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hilaaca wuxuu sigayaa yakhdafu inuu dafayo absaaruhum aragyadooda inuu dafo ayuu sigayaa kaadada marka haddii xaraf nafyi la geliyana ihbaat waaye haddii xaraf nafyi aan la gelininna sida hadda ay tahay oo kalena waa nafyi yakaadulbarqu yakhdafu absaarahum hilaaca wuxuu ku dhowaanayaa yuu sigayaa araggooda inuu dafo ma dafin waay marka ma dafin yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hilaacii yakhdafu inuu dafaayo absaaruhum absaarahum aragyadooda yakhdafu inuu dafayo absaarahum aragyadooda kullamaa in dhamoo ama mar kasta oo adaaa lahum ou u iftiimo hilaaca adaaa albarqu hilaacu ou iftiimo lahum iyaga ou u iftiimo mashow way soconayaan fiihi fii daw'ihi hilaaca iftiinkiisa dhexdiisay ku soconayaan wa idaa haddii adlama uu mugdiyoobo calayhim korkooda hadduu mugdi ku noqdo ou damo qaamuu way istaagayaan wareerkii marka mihaalkii wareerka waa kaa marka waa nin hilaac iftiinkiisa intee jiri karaa wax yarow jiraa hilaaca marku sidaa ugu baxo waa soconayaa horow ka istaagayaa marka ilaa hilaacii horow ka damayaay waa istaagayaa haddana hilaacii markau baxo wax yar tallaabo ama labou dhaqaajinayaa waa istaagayaa qof wareersan waay marka oo meel markaa maslaxadiisu ka jirto iyo meel dhib uga imaanaya midna ma yaqaano waa qof howtalhamag ah un waayo walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa ilaahay ma doonine hadduu dooni lahaa la dahaba bisamcihim maqalyaalkoodou la tegi lahaa alleh iyo wa absaarihim aragyadoodou la tegi lahaa alleh oo waxba maaynan arkeen waxna maaynan maqleen in allaha alleh qadiirun qaadirun ku awoodo waaye calaa kulli shayin shay dhammaantiis alleh waa mid ka awoodo labadaa mithaal halkaasay marka ku dhammaadeen amhilada labadan oo kalena suuratu racdi waa ku jirta anzla min الsmaaءi maءa fasaalat أwdiyaة bqadariha faاxtamala الsayl zabda raabiya wmima yuuqiduuna عalayhi fi الnaari ibtiغاءa xilyaة aw mataaci zabd mil laba tusaalo midna maa-i yahay midna ou naari yahay biyahana nolosha waa ku xiran tahay oo biyo la-aan nolole ma jirto saasoo kale qur-aankuna noloshaa ku xiran qur-aan la-aan nolol qiimo le ma jirto waay macnaa nolol marka qur-aankii uu ka maqan yahay nolol ma aha dadka ay qur-aanku uu ka maqan yahay noloshoodaadna yaana laga fahmi karaa caqligay ka tageen fidradiibay ka tageen ee yacnii waxyaabihii maxsuusaadkii ahaa ee xayawaanka qaarkiis alla ku beeray ee fitriga ahaa ayay ka sii tageen shuduud iyo wax daran unbay jeclaadeen dadka qur-aanku ka maqan yahay qur-aanka dadkii uu yacni ku dhaqmayna ayagoo juhala jaahilnimo soo maray oo juhalo ahaa markay qur-aanka qabsadeen dad dadkii ugu fiicnaa bay noqdeen tusaalena asxaabta rasuulkaa noo ah salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi waradia allahu canhu ayb marka eh, dabkuna de dadku iftiin waayo waa lagu iftiinsadaa qofkuna meeshay wax ka jiraan iyo jihada oo u soconaya iftiina u baahan yahay qur-aanku marka iftiin waaye xaq iyo baatil qur-aan unbaa iftiimiyo iyo sunnada nebiga waxyiga unbaa iftiimiyo qofkii waxyiga uu ka madoow yahayna qalbigiisa laga madoobeeyeyna qof marka xaq iyo baatil kale fahmi kara maaha yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana ayuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha الnaasu اcbuduu rabakm اladii khalaqakum wاladiina min qablikum lacalakum tattaquun halkaasaa waxaa looga soo baxay marka munaafiqiin iyo tilmaamahooda marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooy halkan aayaddan iyo labada aayadoodee ka dambayso arkaan liimaan yaa aada looga hadlaa arkaanta iimaanka waxaana loo hormarinayaa aliimaanu billaah ilaahay rumayntiisaana loogu hormarinayaa waayo isagaa koonka abuuray isagaa na abuuray isagaa na nooleeyo isagaa na dilaayo isagaan u noolnahay xaggiisaan aadaynaa marka aan dhimanno allaha koonkan oo dhan iska leh oo isaga maamulayo horta in la caabudo oo la rumeeyo aliimaanu billaah baa loo hormariyey arkaanu liimaan marka maxay ka muxuu ka bilowdaa an tu'mina billah aliimaanu biاllah baa marka naloo sharxaa waxa ay tahay yaa ayuhaa hooy annaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda axadka idin abuuray caabuda alladii allihii khalaqakum idinka idin abuualadii rabbigii khalaqakum idin abuuray idinka iyo waladiina kuwii abuuray min qablikum idinka idinka horreeyey lacallakum tattaquuna likay tattaquu saad u dhowrsataan ood shirkiga uga dhowrsataan ilaahay keliya caabuda saa shirki uga dhowrsataan alladii allihii caabuda jacala yeelay lakum idinka idin yeelay alarda dhulkii idinkaga yeelay firaashan gogol idinkaga yeelay waasamaaa samadiina binaa'an saanqaaf idinkaga yeelay saqaf wa anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda kasoo dejiyey maa an biyo fa akhraja bixiyey bihi bilmaa'i biyaha sababtooda kusoo bixiyey min athamaraati miraha xaggooda xaal ou ka ahaaday risqan marsuuqan shay la cuno lakum idinka dartiinna u yeelay oo idiin soo bixiyey falaa tajcaluu haddaba ha yeelinina lilaahi alla hayeeli ha u yeelinina andaadan kuwa aada la maslisaan ood fac uga dhigtaan ama fil aada uga yeeshaan walxaal antum idinka oo taclamuuna og inuu alla idin abuuray aayad labadan aayadood marka aliimaanu billah bay ka warramaysaa waana wax naloo abuuray marka alle dadkoo dhan buu u baaqayaa wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy annaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda cibaadada marka maxay tahay in ilaahay alistislaamu lilaahi tacaalaa biaacati ilaahay in loo hoggaansamo daaco loogu hogaansamo ayb ucbuduu rabbakum ibnu cabaas wuxuu ku fasiray ay waxiduu rabbakum rabbigiin caabuda haddaad maqasho maxaa laga macnaheedu waxa yahay waxiduu rabbakum rabbigiin keli yeela isaga keli yeela keli maxaa lagu keli yeelayaana wuxuu leeyahay isaga wixii isagu uu leeyahay cid kale aan laa'iq u ahayn ku keli yeela rabbi oo waa maxay waxaa ilaahay uu keligii leeyahay koonkan inuu maamulo isaga uu abuuray leeyahay waxaa kaloo alle ku keliyahay cibaadada in isaga loo soo qasdo oo dadkii uu makhluuqii uu abuuray jin iyo insi inay ilaahay keligii usoo qasdaan oo cibaadada ula qasdaan oo aynan cid kale cibaadada wax ka siinin ama malag ha ahaado ama nebi ha ahaado dadka malaa'igta iyo ambiyada ugu fiican yacni makhluuqa ambiyada iyo malaa'igta ugu fiican ambiyadii iyo malaa'igtiina waxay dhaafi waayeen inay ilaahay addoomo u yihiin oo ilaahay markuu malaa'igta ka hadlayo wuxuu yidhi bal cibaadu mukramuun lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilaahi wala almalaa'ikatu lmuqarabuun malaa'igtana addoonnimada kama weyna oo kama santaagaan nebiyullaahi ciisana inuu addoon ilaahay yahay kama santaago dadka waxaa ugu khayr badan nebi moxamed sal l l slam isagana ilaahay addoon alle inuu yahay uu ku sheegay iyo rasuulkiisa <coughs> oo alla wuxuu yidhi waanahu lama qaama cabdullahi yadcuuhu kaaduu yakunuuna calayhi libada subxaana aladii asraa bicabdihi wain kuntum fii raybi mima nazalnaa calaa cabdina baa noo soo socota marka malaa'igta iyo ambiyada iyo makhluuq ideylkiis addoomo waaye cibaadadooda ilaahay ula qasdayaan subxaanahu wa tacaala waxiduu rabbakum marka sidaas waay towxiidna marka waa keliyeelid keliyeelid maxaa kasoo horjeedo wadaajin wixii ilaahay laha inaad cid kale wax ugu darto koonkan cid kalea maamusho haddaad aaminsan tahay oo qeyb ka maamusho oonan annaga u jeedin haddii aad aaminsa haddaad aaminsan tahay towxiidkii lama imaanin oo ilaahay maadan keli yeelin yeelin oo rabbinimadii baadanba ku keli yeelin haddii aada ilaahay keligii inuu wax abuuray aaminsan tahay laakiin isaga inaad cibaadaadkaaga ula qasado cibaado markaan leeyahay waxaan ujeedaa qalbiga waxa laga sameeyo iraadaadka qalbiga ka imaanayo waxa afka laga yidhaahdo jawaarixda wax laga sameeya rabbi loogu dhawaado waa inaan cidaan allahayn loola qasdin salaada saan ilaahay keliya ugu tukanno baryadana isagaan ugu qasdaynaa cid inaga naga maqan oo qeyb naga ah oonan u jeedin oo wax noo qabanayso oo aan allah ahayn ma jirto nafci haybi ah ilaahay unbaa la warsadaa dur haybi ah ilaahay baa kaa celin karo dhib aan loo jeedin asbaabtiisii aynan muuqanin ilaahay unbaa celin karo waana midda aan isticaadada ka samaynon mar walba acuudu billahi min ashayطaani الrajiim iyo aan u leenahay haddii marka aada ciba sidoo kale allabariga gurma dalabka ee nadarka shardiga haddaadan ilaahay ka gelin oo cid kale aad nadar u gasho iyadana sidoo kale waxaa weeyaan cibaado ilaahay lahay lahayo cid kale aada u meerinaysid wahaakadaa ayb wax allaale wixii cibaadaada waa iska tusaalooyin intaase cid kale inaan loo meerinin nebiyaal walaa malaa'ig walaa dad saalixiin oo awliya alla ah dhammaantood inaan loo iilin ee allah keligii un wixii cibaadaada lagu keli yeelo magacyada iyo tilmaamaha wan wanaagsan oo ilaahay qur-aanka iyo xadiidka ku nebigana xadiidka ku sheegay iyagana in ilaahay keliya lagu magacaabo magacyada ilaahay tilmaamaha ilaahay ee alla uu isku tilmaamay cid la wadaagtaa ma jirto laysa kamidlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir marka ucbuduu rabbakum waa kaa macnaheeda yaa ayuhaa hooy annaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda alladii rabbigiin oo khalaqakum idin abuuray rabbiga aada caabudaysaan waa kii idin abuuray waay meel dheer ma jiro waxaydnan fahmi karin oo caqligiinu keenaynin iyo ma ahane waa alle axadkii idin abuuray caabuda marka waxaa dareemaya kelimatu tawxiid inay tahay kelmad dhexdhexaad ah oo dadkao dhan u dhexayso nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama markuu dadka towxiidka ugu yeerayo aniga caabuda ma dhihi jirin allihii aniga ee abuuray idinka idin abuuray caabuda waayo waxa uu la yimid sala allahu calayhi wasalam sidaasaa aayaddanna ay leedahay alladii allihii khalaqakum idin abuuray idinka waaladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyeyna abuuray waalidiintiinana abuuray lacallakum tattaquun likay tattaquu saad u dhowrsataanoo maxaad ka dhowrsanaysaan al-ishraaka billaahi ilaahay oo lala wadaajiyo cid kale saa uga dhowrsataan waayo haddaydnan sidaan samaynin mushrikiinaad noqonaysaan marka shirkiga saa uga dhowrsataan towxiidka ku dadaala meeshaa marka aladii khalaqakum waxayna tusaysaa ciddii wax abuurto unbaa la caabudaa cidaan wax abuuri karin cibaado ma astaahisho waa hadalka marka yacni guntiisa aayadda macnaheeda saas waa walidaalika ilaahay maha cid kale oo ruux cid geli kartaa ma jirto allah unbaa dadkan e, yacni nolosha siiyo ruuxdana geliyo hadduu doonana ka qaada karo ayb hadda ka hor baa marka mid mulxid ahaa alimaam abulqasim ataymi alxuja fi bayaani lmaxaja kitaabkaasuu ku sheegay mid mulxid ah wuxuu yidhi diin laawo ah aniga waa abuuri karaa sida ilaahay wax u abuuroo kale wax abuuraa la yidhi waqti isiiyuu yidhi waqti buu qabsaday markaasuu wuxuu sameeyey wasakh iyo waxyaaba marka cuntaha xumaatay oo urtay ayuu saxaro intuu ku qasay iyo kaadi iyo intuu ku rifaaqay uu meel ku daboolay marka dhowr maalmood markay ku jirtay bil oo kale ay ku jirtay ayuu wuxuu yidhi kaalaya aniga wixii aan abuuray halkaanay iigu jiraan uu yidhi waxbaan abuuray marka khaaliqaan ahay markaasaa nin culimada ka mid ah wuxuu ku yidhi inta aadan waxaan bixinin u kaadi waxaan aada abuurtay adiga meeqa xabaa halkan kugu jirto yidhi meeqa tixri ayaa kugu dhex jiro yihi qashinkan dhexdiisa ma aqaanu yidhi nacam ee eh, adiga ma abuurinuu yihi waayo haddaa abuurtay waa aqoolahayduu yihi nacam marka khalqigii iyo cilmigii iyo qudradii ilaahay unbaa leh subxaanahu wa tacaala midkaani fil xaqiiqa isaga waxba ma abuurin ilaahay baa abuuray noolahaas meeshaas allah ku abuuray isaga marka beentiisii baa marka markiiba lasoo bandhigay oo waxaa la yidhi meeqa yacni halkan kugu jirta cayayaan oo ah, yacni ka-ab aada abuurtay ma garanayo yidhi iska socaa la yidhi marka adu waxba ma aadan abuurine marka allah subxaanahu watacaala isaga unbaa wax abuuro keligii unbaana xayaatada iyo nolosha hibeeyo cid kaloo nolol bixi karto ama makhluuq midka ugu yar abuuri kartaa ma jirto axadka wax abuuri karay cibaadaduna la socotaa oo la caabudayaa wax aan wax abuuri karinna cibaado ma astaahilaan marka alladii allihii caabuda jacala lakum jacala yeelay lakum idinka dartiin alarda dhulka idinkaga yeelay firaashan gogol idinkaga yeelay dhulkan gogol bou alla ka dhigayo dadku waa ku soconay waa lagu socdaa beeraa laga fashaa yacni wadooyinaa laga samaystaa guryaha laga dhistaa waa la seexdaa meel lagama dhigin qarqar ah iyada dhanba qarar ah lagama dhigin ee meel saalix u ah in lagu noolaado oo lagu askumo oo la dego ayuu alla ka yeelay taana waa nicmo ilaahay marka alladii jacala lakum alarda firaashan iyo ma isdiideyso dhulku inuu yahay kurawi sidii banoonigoo kale inuu u samaysan yahay dhulka ma isdiidayaan waayo yacni ibnu kathiir iyo culimo badanna waa ka hadlaan arrintaa iyada eh, innaga marka sida uu nala yahay dhulka marka aan yacni eh, aan ku kor soconno sidii dhul wax fidsan oo gogol oo kale uu noo yahay sidaasaana marka aan uga eh, danaheenna marka aan uga qabsanna hadday ahaan lahayd degaan iyo hadday ahaan lahayd jiif iyo hadday ahaan lahayd beera ka qodasho iyo wixii lamida ah waanzala samaaa samadiina idinkaga yeelay binaaan dhis idinkaga yeelay dhismahana waxaa laga wadaa saqaf idinkaga dhigay meel walbood tagto sama unbaa kaa sarreyso saanqaaf kuu ah wa anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeedana maa-an biyo kasoo dejiyey waa roobkii min asamaai marka xagga kore unbaa loo jeedaa roobku daruurtou ka imaadaa samaa kullu wax allaale wixii adiga kaa koreeya samaa la yidhaha wa anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda kasoo dejiyey maa-an biyo fa akhraja bixiyey bihi bilmaa'i biyaha sababtooda kusoo bixiyey min athamaraati miraha xaggooda xaal uu yahay risqan marsuuqan wax la cuno kasoo bixiyey lakum idinka markaa idiin yeelaynas idiin soo bixiyey lakum idinka dartiin usoo bixiyey marka meeshan min athamaraati jaari majruurkan waa la xaaleynayaa risqan taas dambaana laga xaaleynaa musawiqna dabcan de waxaa u noqonaya d gadaashaas marka eh, ay martay nakiradu inay gadaal markaa martay risqantana waxaa masder laga macnayn maaye waxaa laga macnaynayaa ay marsuuqan ismu mafcuula laga macnayna masder laga laqbeyn maayo marka macnuhu wuxuu noqonayaa fa akhraja bixiyey bihi bilmaai biyaha sababkooda kusoo bixiyey min ahamaraati miraha xaggooda xaal u ah, ka ahaaday risqan marsuuqan wax la cuno lakum idinkan idiin soo bixiyey idinka dartiin marka waxaana la tusay caalamu sufli dhulka waxbaana laga tusay korna qudrada ilaahay baana laga tusay oo samadii innaga wax nagu saabsanoo cuntadeenna iyona waana la tusay kulli ilaahay baa maamulaya intaasoo dhan haddaba marka allah wuxuu yidhi falaa tajcaluu ha yeelinina lilaahi alla ha u yeelinina ha ka ictiqaadinina andaadan wax lafaca inay jiraan ilaahay wax fil ah oo lafaca inay jiraan ha aamininina taa yacni haka ha rumayninina sidaa ha ictiqaadinina walxaal antum idinka oo taclamuuna og wa antum taclamuun maxaa loole jumladan jumla xaaliya yani xaaladuna dabcan dee sida la yaqaano waxa ay tahay ee waxaa weeyaan caamilkeedana qeyd bay u tahay qeydun licaamilihaa caamilkeedii marka way qeydaysaa ee wasfun lisaaxibihaa saaxibkeedana tilmaanay u tahay marka alla markuu leeyahay falaa tajcaluu lilaahi andaadan xaaladda ay ilaahay fac u samaynayaan wax waa og yihiinba wayn xaaladdaas ay ictiqaadkaa ku jiraan jaahiliin ma ahano iyagoo og bay samaynayaan sidaas marka wa antum taclamuunada yaa loo jeedaa gaal oo dhanaa laga wadaa ama ha ahaado carab ama ha ahaado yahuud iyo ha noqdaan ibnu cabaas sidaasuu leeyahay ibnu jariirna sidaasuu rajaxay in gaal oo dhan loo jeedo gaalka ilaahay ma yaqaanaa haah waa yaqaanaa oo wuxuu yaqaanaa yaa ku abuuray marka la yidhaha intooda badan allah yacni ilaahay bay dhahayaan dhul icer yaa abuuray allah walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda la layaquuluna allah qul man yarzuqkm min الsmaaءi wاlardi am man ymliku الsamca wاlabsaar wman yukriju اlxaya min almayiti wayukriju اlmayita min alxayi wman yudabiru اlأmra fasayaquluuna allah faqul afalaa tattaquun gaalada marka waa yaqaanaan dhul iyo cir in allah uu abuuray marka cilmigoodu kaas waaye wa shirkuhumna waa maxay shirkigooda fi lcibaadati halkaasuu ibnu jariir aayaddan ku macneeyey tafsiir mujaahid laga wariyey baa jiro isaga uu leeyahay wa antum taclamuuna yahuuddaa loo jeedaa buu leeyahay ee nasaarada markaasuu ibnu jariir wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa hadalkiisa hadal buu noqon lahaa ayuu leeyahay ee haddii carabtu inay ilaahay yaqaaneen yacni qur-aankaa sheegay oo dhul iyo cir khaaliqoodu inuu allah ahaa inay carabtu yaqaaneen allah baa sheegay taa haddaysan jiri lahayn warka mujaahid wej wejbow yeelan lahaa buu yidhi laakiin mar haddaan ognahay gabayadii carabtana lagu yaqaano inay ilaahay yaqaaneen inuu abuuray koonka asaga maamulo inay waxaa yaqaaneen maadaama la og yahay wa antum taclamuunada iyagana waa ku dhici kartaa marka xaaladda aada ilaahay inuu idin abuuray idinkoo og keyrkiisa ha caabudinina walidaalika waxay yidhaahdaan culimada towxiid rububiya towxiid rubuubiyaha yastalzimu wuxuu laasimsanaa towxiid aluluhiya yani maxaa laga wadaa warkaa macnihiisa ilaahay subxaanahu watacaala haddaad u qirsan tahay inuu ku abuuray cir iyo dhul abuuray koonka isaga uu maamulo haddaad sidaa qirsan tahay arrintaas laasim waxaa kugu ah waajibna kugu noqonaya inaad isaga keligiis caabuddo laazim yastalzim walaa yaqtadiihi laakiin ma keenaayo ma keenaayo waxaan ka wadnaa qofku inuu yaqaano ilaahay dhul iyo cir inuu abuuray ma ka dhigayso inuu ilaahay caabuday qofkaas waayo mushrikiintii nebiga uu la joogay sala allahu calayhi wasalam haddii la yidhaha dhul iyo cir yaa abuuray allah iyagoo dhahaya haddana mushrikiin ahaayeen oo ilaahay uu leeyahy wamaa yu'minu aktaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun markay ilaahay rumaynayaan waaba mushrikiin rumayntaas marka waa maxay macnaheedu waxay rumaysan yihiin inuu rabbi abuuray koonka iyo cirka dhulka uu alla abuuray markaas ay khaaliqnimada alla u rumaysan yihiin cibaadaday shirki kula jiraan marka taas weeyaan marka wa antum taclamuunada macnaheedu halkaasu jiraan aayaddan selafku waxay u daliisha jireen falaa tajcaluu lilaahi andaadan shirkiga asqarka ah shirkigu laba u qeybsamaa shirki akbar iyo asqar kelimaad laga fiican yahay oo dadka carabkooda ku dureersatay diinta laakiin aan looga bixin laakiin laga fiican yahay oo tawxiidka kamaalkiisana wax u dhibaayo oo ay aayaddan usoo daliisho jireenaa jiri jirtay a'immadii hore ibnu cabaasba uu ka mid yahay oo waxay dhihi jireen falaa tajcaluu lilaahi andaadan waxay ku keeni jireen qowlu rajuli ninku inuu yidhaahdo lowlaa haadihi lkulaybatu la atatna allusuus eygan guriga noo ilaalinaya ah, hadduusa ahaa lahayn tuugada waa noo imaan lahayd warkaas falaa tajcaluu lilaahi andaadan ay soo geliyaan waxaa ka mid a qowlu rajuli qofka uu dhahayo lowlaa fulaan hebel haddii uusan ahayn la halaknaa waa halaagsami lahayn oo maxay ahayd marka inuu yidhaha lowla allah uma fulaan hadda marka qofka warra hebel haddii uusan ahaa lahayn waa halaagsami lahayn hadda gaal ku noqon maayo dadka carabkoodana waa ku badatay laakiin ma fiicna waayo waxay ahayd inuu qofku yidhaha lowla allah hadduusan ilaahay ahayn uma hebel oo noo soo gurmaday ounan ahaa lahayn saas weeyaan inuu inuu dhaho maadaama marka dadka qaarkood ay leeyihiin maasha allah washi'ta lowlaa fulaan lahalaknaa lowlaa waxaa ka mid a ah alfaada lasoo wariyey sidoo kale dadkuna ay ku ku badan lowlaa jawdat riyaax dabaysha fiicnaanteeda haddaysa ahaa lahayn wa waxadaaqat lmallaax ninka doonta wadana inuu aada u yaqaan doon wadidda haddaysan ahaa lahayn laqariqnaa waa maashoo lahayn yani dabayl macaan iyo nin aada u yaqaano xariif ah haddaanan heli lahayn labadaas waaba halaagsami lahayn falaa tajcaluu lilaahi andaadan ay ku keeni jireen meeshaas marka mas'alo weynaa laga faa'iidaysanayaayo aayadihii hadday gaalada kusoo oy gaaladu ka warramayaan annaga inay inaynan nala hadlaynin ma aha aayadaha gaalada kusoo dega annagana waa nala waa nalala hadl waa nala hadlayaan marka waxaa nalaga rabaa wixii gaaladu ku dhaceen inaan iska ilaalino ka fogaano istidlaalka salafka aayaddan sidaasaa laga laga fahmaa falaa tajcaluu ha yeelinina oo ha ka ictiqaadinina lilaahi alleh andaadan kuwa la fil ah oo fac aad kaga kaga dhigtaan wa antum walxaal antum idinka oo taclamuuna og inuu alla keliya uu idin abuuray idinka og intaa marka aliimaanu billaahi ayaa qaadatay dabadeed marka yacnii kitaabkii iyo risaaladii iyo nebigii iyo yaa raacayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabihi